السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الأخوات الفاضلات هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام وبعد walaalayaal inta aad fadhidaan kulaylkan muddana aada fadhideen xisaabsada ajar ka xisaabsada min allah fadhigan waa fadhiga aada ku badbaadaysaan maalinka qiyaama hadduu ilaahay idmo waa fadhigan waa fadhiga adduunka intaad joogtaan xaaladiinu ilaahay ku hagaajinayo ubadkiinu uu ku hagaajinayo maciishadiina uu ku hagaajinayo axwaashiina adduun iyo aakhiraba ilaahay uu ku badbaadinayo walaalayaal beru lwaalidayn waa mowduuc aad iyo aad runtii iigu adag weeyaan maxaa wacay beru lwaalidayn marka aan maqlo ismahan karaayo runtii waxaan ka sheekaynayaa waa qoftii ugu qaalisaneed adduunka waa qoftii ugu qaalisaneed adduunka nagu soo dhibootay markiiba waxaa qalbigayga kusoo dhacayo waa hooyo hooyooyinka allaha xifdiyo culayska allaha ka qaado inta xanuunsanna allaha caafiyo inta culaysku saaran yahay allaha fududee ka fududeeyo hooyooyinka dembigooda allah dhaafo kuwa dhintayna allaha u naxariisto ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kitaabkiisa kariimka ah waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana imaa yabluganna cindaka alkibar axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawla kariima واkfid لهma جناح الذل من الرحمة وqل رب ارحمهma كmا ربياني صغيرا ilaahay wuxuu waajib yeelay in aynan caabudin ilaa isaga maahane wax ka soo haray oo dhan in aynan caabudin la wadaajinin cibaadadiisa xaqa koowaad weeyaanka waa xaqa bani aadamku ilaahii uu ku leeyahay weeyaan waa cibaadada cibaadada ilaahay ayaa iska leh xaqa labaad waa waxa maanta aynu ka hadlaynay waa bilwaalidayni ixsaana waalidiinta ha loo ixsaan falo weliba waalidiintu way keli yihiine gabadhu markay xooggan tahay oo ay shaqaysan karto oo xooggeeda ay xoolaheeda ay ku shaqaysanayso oo ay degdeg leedahay waxa weeyaan inkastoo ay mudan tahay ixsaanka laakiin haddana waktiga wuu kala duwan yahay ixsaankaa kala ajir badan marka hooyo ay waayeel noqoto ayuu ilaahay inooga sheekaynayaa oo uu ina amrayaa ina leeyahay imaa yabluganna cindaka alkibar imaa yabluganna cindaka alkibar axaduhumaa aw kilaahumaa agtaada hadday ku gaaraan hooyo iyo aabbo hadday ku gaaraan waa yeel oo ay da' ku noqdaan falaa taqul lahumaa uf hadhihina uf ha dhihina aabbihiin hooyadiin uf yaan la dhihin waa goorma waa marka ay wax ku dirsato adoo xaalad kale ku sugan ayay hooyo kula hadlaysaa adoonan muud ahayn oo yaro ayay aanan faraxsanayn ayay hooyo kula hadlaysaa markaasaa waxaad leedahay uf uf waa maxay uf waa luqadda carbeed laakiin luqadda soomaaliga waa maxay hooyo markay ku yeerto oo ay ku dhahdo caasho maxamed nuur jaamac iyadoo miskiinoo waayeel ah rabta in loo adeego maxaad leedahay ah. hooyo maxay adiga xag maxaad daawanaysaa ama saaxiibtaa baad la sheekaysana ama saaxiibkaa baad la sheekaysanaysaa ama eh, video baad daawanaysaa xaalad kalaad ku sugan tahay danahagaad wadataa hooyo waayeeloo miskiin ah ayaa jikada ama guriga ama meelun kaaga dhawaaqday markaasaad waxaad isku daraysaa laba shay waxaad leedahay ah hooyo maxay iga rabtaa so anigii hadda ka imi so hadduun iskuulka maanan imaan hooyo maxaan wax uga akrisan la'ahay hooyo isug barnaamij baan wataaye ah hooyo ah ahdaa falaa taqul lahumaa uf war miya inaan dhihino hooyo ah ya idaylkiina waynu wada dhaxnaa weliba ahdaa eeg waxaa la socdaa gacantii iyo indhihii oo aad ururisid oo aad guduudisid halbowlayaashii oo aad buurisid wajigaagii oo aad soo ururisid inta lacnada karaahiya ah nacayb ah aad hooyadaa isugu daraysid eeg ah, hooyo maxay anigu anuun maxaan ugu adeegayaa soo anigii hadda cayshka usoo gaday maaha hebel may u dirsato heblaayo soo ma aragto hooyo hooyo ani bay hooyo ah falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa ha gulgulin hooyo hooyo markay kula hadlayso ya hadalka kor ha ugu qaadin ha canaananin ha isu maaragtay buufinin ha isu yaryaraynin ha isu daaxuurinin hooyo waxaasoo dhan kaama mudna falaa tanharhumaa hooye maxay rabtaa waqul lahumaa waqul lahumaa qawla kariima hooyo waxaad ku dhahdaa hadal wanaagsan hadalka wanaagsan gabadha saaxiibada ee daraad aada isbarateen hadalka wanaagsane hooyo ay ka qatan tahay ma laha gabadha iskuulka aad tihiin ta kula shaqaysa tanaa wax isla gadataan meheraddeeda ka dhexaysa taa kale facebooka twitterka kuwan telefoonada kaaga buuxa kuwan kuwan xaqii hooyada aad u wareejiso aad siisay ma laha falaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowla kariima qowlka wanaagsan hooyaa ugu horaysa hooyaa ugu horaysa hooyaa iskale qowlka wanaagsan aabbaa ku xiga wakfid lahumaa janaaxa dulli min araxma u raarici hooyo waa maxay wakfid lahumaa janaaxa dulli min araxma maxaa laga wadaa waxa weeyaan hooyo codka wanaagsan sii codkaaga raarici codka codka ma laha wiilka shaydaanka bannaanka taagan marka aad shukaansanaysid ee reerka aad ka dhuumatay qolobka ilaabyada iyo luqyada aad kula jirtid facebooki internetyada aad kula jirtid oad kula jaadgaraynaysid hadalkan yaree macmacaan ee raariciska ah isagaa ma laha waa dembi dembi weeyaan waataynu shalay ka hadalay ya falaa yakhdacna bilqowli fayaطmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qawla macruufa hadalka jilcan waxaa iskala hooyo waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma hooyaa hadalka quruxda badan iska leh hadalka farxadda leh hooyaa leh iyo aabbo garabkoo la raaraciyo hadallada macmacaan waxqabadka wanaagsan degdegsiinyaha waxaasoo dhan hooye ee aabba khaasatan hooya iska leh aabbayaalkaa iga raali ahaadaana carabkayga hadday hooyo hadduu ku bato maxaa wacay xaqa inta badan hooya iska leh hooye iska leh u ducee waqul rabbi rxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiraa ilaah u naxariiso markaad usoo khidmaysid hadalka u wanaajisid isu jajabisid soo hagaajisid u adeegtid kadib oo aad ka soo tagtid keligaa gacmaha kor u taag waxaad tidhaahdaa ilaaho u naxariiso hooyo ilaaho u naxariiso u naxariiso aabbiyo hooyo ugu naxariiso sidii ay iisoo igu soo naxariisteen iisoo tarbiyeeyeen iigu soo maaragtaay dee waktigoodii iyo xooggoodii xoolahoodii ay iisoo siiyeen ilaaho u naxariiso taa waayo tan uu waalidka naga mudan yahay walaalayaal xadiid ku sugan saxiixaynka oo uu warinayo abu hurayra radia allaahu canhu ardaa uu imanaya xabiibka ma ku sallisa xabiibkaaga ku salli salligiisu waa cibaadee ku salli ayaa wuxuu dhahayaa yaa rasuula allah man axaqu nnaasi bixusni saxaabatii saxaabadaa waad garanaysaan maanta halkay ku sugan yihiin khayru اlquruuni qarni waa ka uu dhahayo qarnigayga dadkii ila noolaa cahdigii aan noolaa dadkan isku waktiga nahay ilaahay saxaabe iiga dhigay waa qarniga u qiimiga badan baariyaali wada ahaayeen idaylkood ilaahay ba ilaahay baa jeclaa diintay u gargaareen kuwan waad garanaysaan xabiibkay jannada kula jiraan maanta waxyaabahay ku muteenna waa kan eeg mid ka mid ah ridwaan ullaahi calayhim ayaa wuxuu leeyahay man axaqu nnaasi yaa rasuula allah man axaqu nnaasi bixusni saxaabatii saaxiibtinimadeeda wanaaggeeda yaa iska leh yaa leh yaa leh waktigayga rasuul allow yaan siiyaa inta badan rasuul allow yaan siiyaa qosolkayga yaan siiyaa waxayga xooggayga yaan siiyaa waxqabadkayga yaan siiyaa wehelkayga yaan siiyaa oo aan u wehel yeelaa yaa iska leh noloshayda inta badan yaan siiyaa rasuul allow wuxuu rabaa ninkan xabiibka sala allahu calayhi in uu u qoondeeyo oo uu u qaybiyo uu u khatido waktigiisii iyo siduu ugu faaidayn lahaa xoogiisii meesha ku bixin lahaa xoolihiisii ciduu siin lahaa wehelkiisii wiiis wax walbo wanaagsanoo ka soo fulaya yuu waa sida laynaga raba annaga maanta in aan u weydiino culimada markaasaa wuxuu dhahayaa rasuulka sal allahu alayhi wasalam ma cid kale jirto xooga iyo xoolaha iyo wanaaggii wax walba laysugu daray waktiga qaala ummuk hooyadaa ayaa iska leh boqolkiiba hooyo meeqay qaadatay hooyo waxay qaadatay boqolkiiba labaatan iyo shan waa xoogaaga waa xoolahaaga waa waktigaaga waa wajifurnaantaada qosolkaaga wax walboo wanaagsan oo aad leedahay adiga yaa iskale boqolkiiba shan iyo labaatan iyo iskale hooyaa leh ma siinaa shan iyo labaatan boqolkiiba hooyo maya ma siinaa tanaa ka darane arag wuxuu yidhi ayib gartay rasuul allow yaa iskale haddana yaan siiyaa oo xoolahayga saaxiibtirnimadeeda wanaaggeeda mar labaad wuxuu yidhi hooyadaa qaala ummuk hooyo meeqay qaadatay konton boqolkiiba qayb jirkaaga kamida ah, waktigaaga kamida ah, xooggaagii xoolahaaga kamida ah, hooya iska leh maxaa waxay xooggan caqligan waxa kan yaa xaggeed ka keentay hooyaad ka keentay hooya iskale kullama aad xoog yeelatid waa taa hooyo sii daciifaysa mar saddexaad yaa iska leh bixusni saxaabati yaa rasuula allah qaala ummuk hooyada ayaa iska leh waa meeqa toddobaatan iyo shan boqolkiiba mar afraad buu yidhi yaa iskale wuxuu yidhi aabbaha ayaa iska leh shan iyo labaatan oo aabba leeyahay ilaahay baan idinku dhaariyee hooyooyin baad tihiin gabdhaad tihiin inama dhalinyaraa tihiin inamaa tihiine yaa yar iyo weyn way isugu jirtaane hooyo ma siinaa nolosheenna waktigeenna xooggeenna ma siinaa boqol kiiba toddobaatan iyo shan gabdhaha yar yarkaan la hadlayaa ee aan weli hooyo noqonin waxaan la hadlayaa wiilasha dhalinyarada ee meedhiyahayga arkaya waxaan la hadlayaa waa adiga waxaan la hadlayaa waa kaagaa oroba joogaan la hadlayaa kaagaa digdiglaynaya tamashlaynayaan la hadlayaa kaagaa xooggiisii xoolihiisii siiyey ibliis ayaan la hadlayaa siiyey adduun kaa raaxaysanaya gadgadoomaya ayaan la hadlayaae xooggaaga boqolkiiba toddobaatan iyo shan xoolahaaga boqolkiiba toddobaatan iyo shan wanaaggaagii wakhtigaaga boqolkiiba toddobaatan iyo shan iyo iskale hooyaa leh ma siisaa hooyo idaylkeen ma siinaa hooyo miyaan siinaa maxaa loo siiyey aan isweydiina marka hooyo maxaa loo siiyey boqol kiiba toddobaatan iyo shan maxay dheer tahay aabbo waad garanaysaan hooyo markii intaanay guursanin waxay ahayd sidiinoo kale gabar qurux badan oo ishaysata wejigeedu qurxoon yahay xubnaheedu idil yihiin lixdeedii lixaad u idil yihiin ya ubax udgoon ayay ahayd ubax cardun ah oo udgoonoo ifayo udgoon badan ayay hooyo ahayd markii la guursaday kadib oo adiga aad calool gashay adiga gabadhaadan markaad calool gashay oo adiga hooyo uurkeeda aad gashay ya wiilkaan adiga ee hor fadhiya isoo eegaya ee uurka hooyada markaad gashay hooyo maalinba maalinka ka dambaysaa way sii daciifaysay bilba bisha ka dambaysa hooyo eeg tabarteedii iyo tallaabadeedii iyo taagteedii baa soo gaabanaysay ma u fiirsatay hooyada ilmaha kaa dambeeya markay xambaarsan tahay markay uurka ku sida ma fiirisa ilah baan kugu dhaarshiye eeg tallaabadeeda hooyo gabadha kale waata ordaysa hooyo laakiin ma ordi karto hooyo bilba bisha ka dambaysaa waxa weeyaan waxaa soo ururaya awooddeedii lugihii sida gabar la guday ayay u socotaa hooyo tartiibay u luudaysaa weliba markay socoto ma laafyoonaysa sida dadka kale halkaa calooshay haysataa hooyo yaa cusleeyey waa maxay hooyo calooshan barmiilka le-eg ee horteeda taalla ay la socon la'dahay waa maxay ma u fiirsatay hooyo xaaladaa marka ay jiifto hooyo ma seexato bisha toddobaad siddeedaad sagaalaad ma seexato hooyo marka nafsadda ilaahay ku geliyo oo aad dhaqdhaqaaqaysid hooyo khalaas hooyo wanaaggeedii waa dhammaaday hooyo halkaasaad ka haraantini halkaasaad ka haraantinaysaa balooni baad ku dhex ciyaaraysaa kubad baad dhexdeeda ku ciyaaraysaa waad isku rogaysaa halkaasaad ku dabaalanaysaa hooyo waa tan hooyo ma gamacdo ma la dohurdo marka aabbo uu indhe mugod seexanayo waa ka dhinaca intay soo qabato markay rabto inay gadoonto oo ay dhinacaan ilaa afar sidaa hooye dhinacan markay ku daasho dhinaca kale ay u gadoomaysa eeg waa inay soo qaadaa calooshii oo ay tartiib miskaha oo ay u turtaa dhinacii kale ay keentaa markaa kadib ayay hooyo seexanaysaa aabba sidaa ma oga anaa aabba ah afar cunug ayaan leeyahay aabbo aabbo waxa waaye iridiis intuu soo xirto indhamogood cishaha ilaa iyo subaxii si raaxa ku seexnaa laakiin hooyo maya kaba soo qaad sagaalka bilood ee culayska hooyo ay siday waatan haddana maalinka ay maalinka ay ku dhalayso oo aad adduunka u soo baxayso hooyo maalinkaa maalin uga dhib badan nolosheeda ma soo marayso qaar badan baa aakhiro ku aadoo nolosha adduunka uga taga oo ku umul raaca hooyo aad iyo aad bay u xanuunsanaysaa laakiin ha xanuunsatee halkaasay fariiryaqaniinaysaa laakiin uurka way ka faraxsan tahay waxay hooyo rabtaa in ay mar uun ku qaabisho oo ay gacmaha sacbadaa ay kugu qabata ayay hooyo rabtaa markiiba waatana hooyo adigoo ooyaya waata dhabta ku saaraysa labada sano ee haddana xigtaa hooyo hurdo waa u dhammaatay iyo raaxo hooyo ma nasanaysa maxaa wacay dhab lafteeda ayaa guri kuu ah halkaasaa suuli kuu ah oo aad ku saxaroonaysaa oo aad ku kaadinaysaa eeg wax walbo hooyo ay cunto wax walbo ay cabto adigaa kasii haddana cabaayo kasii laysanaya halkaasay naasii ku siinaysa allah hooyo ma seexanaysa ogow ma seexanayso marna adigay ku dhabdhabaysaay ku seexini mar aday ku nuujini mar qurunkaagii iyo dee wasakdaadii iyo wixii kaa soo baxayey ilaa taagii tabar malihida ayay hooyo dhaqaysaa marba hooyo dharbay soo bedele waxaan ogahay hooyo hooyo saddex diric afar diric inay maalinkii bedelayso way ku dharjini markaad oysid markaasaad ku hunqaacaysa aad kuma tagaysaa darici bay bixinaysaa intay soo dhaqays kii kale xirani kii kalaad haddana kii oon gegin baad haddana kuma tagi ama aad ku saxaroonaysaa way bedeli afar hooyo wax meel ay aadi karta male haba yaraatee aabbo wax maka og yahay arrinkaa maya naabkinki iyo bambarkii intuu kuu soo gada caanihii intuu u keena hayo waydankaa uu wuu iska baxaya xaggiisa wuxuu u maleeyaa shaqo ka adag shaqada hooyada inuu banaanka ka soo qabanayo laakiin abadan shaqadiisa hadday adag tahay aabe saddex jeer ayaa la dhihi lahaa aabaha u ixsaan fal shan iyo toddobaatan isaga qaadan lahaa laakiin waa shaqada adag ee aad haysaan weeyaan wax ladin siiyey akhiiran eeg shan iyo toban sano ayay hooyo ku gaarsiinaysaa hooyo ilaa aad ka guursatid kaa hari mayso war dadkaa dibadaha laga keenow ee lala soo haajirow ee halkan la keenay yaa idinla jooga yaa idinla soo haajiray xataa aabba inaanu soo raacin baa laga yaabaa aabbihii wanaagsan ee xilkasay soo raacay markuu guri u kireeyey ayuu iska laabanayaa sanad buu maqan yahay yaa ilmihii la welwelaya gabadhiyo weyn wiilkiiyo weyn yaa la ordaya yaa la walwalaya yaa waxbarashadiisii waxbarashadeedii iyo waxbarashadiisii wixii ay cuni lahaayeen amnigiisii ilaaladiisii tababarkiisii yaa haddana guntiga dhiisha isaga dhigay miskiintii sagaalka bilood ku siday labada sano ku nuujinaysay شhan iyo tobanka sano maaragtay dee ku taagneed ayaa haddana weli dib u jaleec hooyadaa marka hooyadaa dib u fiiri eeg kulamaa xoog aad yeelatid oo murqahaagii ay kuustaan oo ay waxgalaan hooyo gacanteeda fiiri way sii daciifaysaa kulamaa maqaarkaagu togmo hooyo maqaarkeedu wuu sii lalaabanayaa kulamaa tallaabadaadu dheeraato hooyo tallaabadeedii way soo gaabanaysaa sanad baa kugu darsameeyey waa ka indhahaagii waa faxfax dhalinyaraa tahay labaatan jir ah hooyo waxaa wax ma aragto saasay leedahay hooyo waa okaalay qaadanaysaa adiga markaad dhegaha meel fog wax ka maqlaysid hooyo dhegaheeda way soo ururaayaan ilaah baad ku dhaariyey xataa hooyo waxay kuu huraysaa hooyo waxay kuu huraysaa xataa timaheedii wanaagsanaa timaheedii hooyo ma aragteen markaad labaatan sano jirtid soddon sano markaad jirtid hooyo timaheeda u fiirsada ilaah baan ku dhaariyey way cerhaysatay hooyo aawo timihii quruxda badnaa ee hooyo ay ku xaragoonaysay aaway aaway waa xooggeedii waa xoolaheedii waa wakhtigeedii wax walbo wanaagsanaa wax walbo wanaagsanaa xataa cunadeedii cabitaankeedii ma cunaysa hooyo oo ma cabaysa hooyo oo hooyo ma gamayso ma ladayso ma nasanayso wax walba adigay ku siisay hooyo abaalkeedii muxuu noqday hooyo laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah miyaan hooyo ilaahay looga baqaynin hooyo miyaan ilaahay looga baqayn haddii wax walbo wanaagsan ay ku siisay hooyo maxaan wax walboo xun aan ugu dooray maxaan ugu dooray hooyo wax walboo xun wiilasheennii gabdhaheennii weynaa ee intanoo dhibaataa hooyo ay la soo martay oo ay waliba dirsatay oo ay dibadda geysay guryihii loo gaday bedadkii loo gaday dayn loo qaaday bal in ay xoolo keenaan in ay wax soo bartaan dibadaha tegay aaway aaway ma u soo laabteen hooyooyinkood ma la xiriiraan hooyooyinkood kuwaa xagga jira kuwaa xagga jira america kuwa jooga canada jooga australia kuwa orobo jooga ilaahay baana ku dhaariye xaalkoodu waa sidee hooyooyinkood oo oh, dhibaatada la soo maray oo jooga africa looga tegayna xaalkoodu waa sidee waxaa ii muuqda waxaa ii muuqda waxaa la ooyaya waxaa ii muuqda hooyooyin ilaaha ila waxaa ii muuqda raalli ahaada waxaa ii muuqda hooyooyin jooga qaxootiga dhadhaab jooga qaybaheeda kala duwan dhagaxley ifo jooga oo ilmahoodii saddex ilaa iyo afar waxay u jiraan dalalka reer galbeedka ma dhaqaalo la'a ah waa gawaari qurux badan ayay sitaan anaa soo arkay guryo qurux badan ayay ku naaloonayaan xaasas qurux badan ubad ayay leeyihiin guryahooda waxa laga cunayo laga cabayo waad yaabaysaa caafimaadka iyo quruxda ay ku nool yihiin waad la yaabaysaa hooyadii ay ka tageenna wallaahi hooyadii ay ka tageen dhulkay jiiftaa wallaahi inaanay sariir haysanin inaanay socon karin way jiiftaa way aradan tahay hooyo way aradan tahay wallaahi cawradeeda wallaahi inaanay haysanin dhar ay ku dado waxaad moodaa waagii la dhihi jiray waktigii xajarka xajarka waagii dee nebiyullaahi aadam dhar ku yaraayeen waagaa inay hooyo nooshahay oo aanay qarniga noolayn hooyo way xanuunsan tahay way ooyeysaa waxay la'dahay wax geeya isbitaalka waxay daawo ku gadatay hooyo la'dahay isagina halkaasu jim ciyaarayaa oo uu murqihii kuusayaa oo dhaxda u dhuuqsan tahay gabadhiina waatan dharkii lacagtii ay hooyo daawo ku siin lahayd hooyo guri uu dhisi lahayd hooyo caafimaad daawo ay ku qaadan lahayd hooyuhu guri ay ku gadan lahayd deyntii iyo karada isaga bixin lahayd waatan waxaa lagu gadanayaa diracyo qaali ah oo saddex boqoloo dollar jooga markaasa aroosyada aroosyada ayaa sidaa maaragtay dee looga boodboodayaa waataynu shalay ka sheekaynaynay hoolal ayaa lagu keraynayaa waa kaa lacagihii waalidku u baahnaa halkaasaa lagu kharsh garaynayaa telefoon iyo hadal ha sheegin qof baad arkaysaa shan sano hooyadii aanan la soo hadlin laakiin xaaskiisa iyo asxaabtiisa kale daqiiqad ma mooganaan karaayo waa daqiiqada ogow maantao dhanna wuu la joogaa markuu ka soo tagana telefoonkaa u shidan guriga markuu yimaadana internetku gelaya haddana waa kana waa lala haasaa waaya hooyo ma mudan tahay sidaa ilaahay baan idinku dhaarsheey ma mudan tahay oo aabbo ma mudan yahay xaaladdaa inuu ku noolaado war ilaahay ha laga baqo ilaahay ha laga baqo ficilkaa aad samaynaysid oo aad xoolahaagii xooggaagii wakhtigaagii wanaaggaagii oo dhan aad hooyo ka qadisay iyadaa lahayd waa xoolaheedii ilaahay baa siiyey waa qayb ay leedahay waajib weeyaan wa qadaa rabbuk ilaahay baa siiyey waa xaqa labaad baryo ma aha kaa baryi mayso laakiin xoolahaas dulmi ayaa waxaad ku siisay asxaabtaa kale lacagahaad kharash garaynay sida hooyo ka qatan tahay iyadaa lahayd waa xool weeyaan xoolahaaga iyo adiguba hooyaa leh hooyaa leh intan iyadaa kula soo ekaysiisay ficilkaa aad samaynaysid addoonkii addoontee allaahi daalim ayaad ku tahay waxaad ogaataa labada musiibo ee ku dhacaya qofka insaanka ah aakhiro intaan la gaarin adduunka ilaahay u soo hormarinayo waa maxay waa gardarrada iyo caaqulwaalidaynka weeyaan ficilkaa haddaad ku sugan tahay hooyada aadan saddex cisho la hadlin saddex cisho iska dhaaf usbuuce iska dhaaf bilooyin iyo sanooyin iska daaye haddii aad sidaa ku dhimatid waxaad ogaataa waxaad ogaataa cuquubo aanan kaa haraynin adduun iyo aakhiro in ay ku daba soconayso war adduunku waa laba saac labadaa saac ayaa lagu yidhi hooyada u adeeg hooyadaa xaqeeda sii waa maxay caaqilka waa kee xaqii hooyo lahayd intuu u dhaco hooyadii oo dhibaatadaa la soo martay inuu intuu ka qaado xoog uga qaado uu siinayo yaa saaxiib xun oo aan la aqoonin uu siinayo waktiga aad u qoslaysa saaxiibbaa hooyaale yaa la qoslaya hooyo imisay kuu soo qoslaysay imisaa dhabteed intay ku saarto dhabta intay ku saarto hooyo intee jeer ayay kuu maarata kuu heesaysay hooyo yaa imise jeer ayay hooyo ku ay ku hurdusiinaysay ilaa aad ka gamaadid aad ka ladid hooyo ma aanay aamusaynin iyadoo gaajaysan cunadeedii baad cuntay cabitaankeedii baad cabtay waktigeedii waa kana haddana way ku heesaysaa hooyo waxaan waa abaal weeyaan maanta waxay hooyo kuu samaysay berri ayaa lagaa rabaa adoona waxba tari karin ayay hooyo garab ku ahayd markaad weynaatid hooyo waa miskiin xaaladdii waagii aad yareed aad ku sugneed ayay ku sugan tahay maxaa loo baahan yahay markaa kadib hooyo in aad sideedii dhabta inaad saartidaa loo baahan yahay hooyo inaad u qabaysid baa la rabaa inaad u shallaysid hooyo dharkeed inaad ogaatid hooyo hadal inaanan laga sugin qalbigeeda waxa ku jira inaad ogaatid baa la rabaa hooyo ma oomoon ma ooman tahay ma gaajaysan tahay ma daalan tahay hooyo maxay rabtaa inaad garatid baa la rabaa sidaa inaad ugu dhowaatid imaa yabluganna cindaka alkibar axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf hooyo walaal sidaan ma mudna wallahi wallahi haddaynan hooyooyinkeena u noqonin hooyooyinkeena aynan cafis weydiisanin ciqaabta adduunka aad uga tegaysid wallahi inaadan ku dhawaaqaynin shahaadada adduunkana waxaad uga baxaysaa suu'ul khaatima aakhiro markaad tagtidna cadaabka fi darki alasfali min annaar baad gelaysaa noloshaas waa nolol aanan laga soo laabanaynin weeyaan laga soo laaban maayo xooggaaga iyo xoolahaaga maxaad ugu gadanaysaa cadaab maxaad ugu gadanaysaa miskiintanna adduunka aad ugu silcinaysaa maad siisid xoolahaaga wakhtigaaga xooggaaga hooyo hooyo ma hooyaa wax loo dhiga leh ma hooyaa wax loo dhiga leh waxa hadalku uu jeedo waa gabdhaha yaryar weeyaan waa ubadka rag iyo dumarba intooda yaryar dhallinta tiinajka ah ee ku koray ku koray meel ka fog dhaqankii islaamka iyo bii'adii islaamka ku koray dhulalka gaalada ku koray dhulalka lacnadu ku soo degto dhulalka gaalada maxaa wacay ma yaqaanaan hooyo iyo aabbo ma yaqaanaan lagama yaqaano halkaa hooyadu waxay u dhalaysaa wiilka in uu noolaado un laakiin u dhali mayso inuu anfaco adduun iyo aakhiro annaga cagsigeedaanu nahay wiilka waxaan u dhalnaa adduunna inuuna anfaco gabadhu adduun inayna anfacdo aakhirana ayna anfacdo hadday naga dambayso ay noo soo ducayso laakiin iyaga waa cagsigeeda isaga inuu noolaado hooyadu wax walba waxay u huraysaa gaasha ah aabbaha gaalka ah wuxuu wax walba ugu huraayaa wiilkiisii gabadhiisa inuu adduunku uu noolaado aanu silcin laakiin waxtar ka sugi maayo adduun iyo aakhiro kuwaa ayay ku akoreen ku dhex koreen ubadkeennii markaasay dhaqankoodii barteen laa ilaaha ila allah xaggeed ku aragteen gabar soddon sano la soo korinayay soddon sano oo hooyadeedna intay aad iyo aad u daciiftay miskiin ah oo haddana iyadoona weli guursan gurigii ka cararaysa oo aadaysa guryo gaala aadaysa keligeed gooni u degaysa gabdho kale la degaysa oo u qoslaysa u adeegaysa u farxaysa reerka aanay soo booqanayn hooyadiina miskiinta ay murgayso ay welwalayso oo soddon jirtaa hooyadii oo konton sano jirta daba socota haddana aaway gabadhii xaalkaaga waa sidee laga yaaba axyaanan xataa inaanay telefoon ka qabanin maxay sugaysaa gabadhaa ma wanaag adduunyay sugaysaa ma guur xalaalay sugaysaa wallaahi wallaahi hadaanay gabadha ka carartay gurigeedii iyadoona gursa guryo kala degtay ficilkaas macsi ayay ku jirtahay sidaa haday ku dhimato wallaahi xaalkeeda waa xaal kale waa loo yaabaa war ilaahay aynu ka boqno usoo noqonno waalidka walaalayaal waalidka aynu u soo noqonno waalidka sidaa nagama mudna khaasatan hooyo eeg xadiid muttafaqun calayhi ah cabdulaahi ibni mascuud radia allaahu canhu waardaah ayaa wuxuu leeyahay ninbaa u yimid rasuulka waa bukhaariiyo muslim ogow nin u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaasaa wuxuu ku yidhi rasuul allow ayul ay may anaa nin baa ama anaa weydiiyey buu yidhi anigaa wuxuu yidhi man axaq wuxuu yidhi ayu lcamali axabu ila allah ay اlcamali axabu ilى اllah ilaahay acmaasha addoonku uu samaynaya camalkee ayuu ugu jecel yahay saxaabadu waa sidaa kii hadday wa arkayseen yaa ugu xaqnimo badan waa tuu lahaa waxa wanaagsan rasuulka ma ayn weydiin jirin shayba shaygu ka wanaag badan yahay ayay weydiin jireen waata uu leeyahay acmaasha aynu qabanaa soonka salaada zakada waxbarashada cilmiga jihaadka waxaan oo dhan salaada waxa kan oo dhan soonka camalkee ugu wanaagsan oo ilaahay uu jecel yahay ayulamali ayulcamali axabu ilى اllah markaasaa rasuulku wuxuu leeyahay aلsalaaةu calىa waqtiha salaada oo aad waktigeeda tukatid awal waqti inaad ku tukatid weliba jamaaca aad ku tukatid markaasaa wuxuu yidhi camalkee ku xiga maxaa wacay kaas waaba xaqi ilaahay xaqi ilaahay xaq ka horeeya ma laha markaasaa wuxuu yidhi maxaa ku xiga uma ayu markaasaa wuxuu yihi biru lwaalidayn waa xaqii labaad xaqa ilaahay maxaa ku xiga xaqa ilaahay waxaa ku xiga xaqa hooyo xaqa aabbaa ku xiga xaqa aabbo iyo hooyo ayaa ku xiga xaqa waalidkaa ku xiga xaqa saaxiibka kuma xigo walaa xaqa jiiraanka kuma xigo maxaa ku xiga waxaa ku xiga xaqa alle xaqa labaad waa xaqa hooyo iyo aabbo dhibka ay kula soo mareen ayay ku muteen xaqaa in la siiyo lagu xijiya xaqa ilaahay xaqa saddexaad maxaa ku xiga aljihaadu fii sabiil اllah laakiin dadkeena maanta miisaankii waa way qalibeen way rogeen jihaadkii ayaa waxay ka hormariyeen gabdhaheenna iyo wiilasha allaha u naxariistee allaha soo hanuuniyee xaqii jihaadka oo saddexaad ayay soo hormariyeen xaqii hooye ayay ka hormariyeen kii labaadee hooye kii ilaahay lagu xijiyeyna gadaal ayay gaayeen ayay geeyeen wax loo baahan yahayna ma ahayn soo xagga labaad hooye iyo aabba iska abuu hurayra radia allaahu ardaah eeg xadiiskuna waxaa soo saaray waa muslim waa ka rasu wuxuu rasuulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ragima anfun ragima anfun ragima anfun waxaa khasaaray qof baa khasaaray qof ayaa hoogay qof ayaa halaagsamay saxaabadu waa yaabeen rasuulkana ma aanu sheegin qofka markaasaa waxay yidhaaheen rasuul allow yaa waa kuma kan halaagsamay qaaluu man yaa rasuula allah markaasaa wuxuu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam man adraka abawayhi cinda alkibari axadahumaa aw kilayhimaa falam yadkul اljanna laa ilaaha ila اllah qofka ilaahay cimrigiisii dheereeyey oo haleelay waalidiintii hooyo iyo aabbo waayeel ah qofka waalidkii oo waayeel ah ku soo gaaro oo nolosha ku gaara midkood ama labadoodaba oo aanan janno gelin baarinimadii uu u samaynayey dadaalku u qabanayey waxqabadkiisii baarinimadiisii maaragtay dee e, u adeegidii u khidmayntii inuu jann inay janno ku geysaa la doonayaa qofka intuu waalidkii waayela soo gaaray aanan janno gelin kaa ayaa adduunye iyo aakhira hoogay aa ubadkeenni maanta gabdhaheena yaryaraa iyo wiilasheenii ilaahay baan idinkugu dhaariyay imisaad soo gaartay hooyo iyo aabbo waayeela bal xaalad adag ku sugan xaalad aad iyo aad u adag ku sugan oo iyagiina raaxa iyo tarafuh iyo tamatuc iyo tamashilan ku jira ya oo haddana laga yaabay waalidkii sidaa inuu ku dhinto war wiilkaa iyo gabadhaa dayacay waalidkood maxaa maxaa adduunkiisay ku noolaanayaan ya miyaanay ka baqaynin ilaahay inuu cunaha gooyo wadnaha joojiyo cudur aan baxaynin ku rido adduunka silac ubadkay dhalaan lug iyo laba inay ka gooyo ilaahay uu ka yeelo ya igti'aab stress kanser kankar iyo balaayo inuu ku rido miyaanay ka baqaynin adduunka ay ku silcaan war wallaahi aabbaha iyo hooyadaa haddaad sidaa u silcisid oo aad ka warqabi weysid xooggaagii xoolahaagii nacfigaaga aad siin weysid oo ay kula yeelan waayaan ku dugaashan waayaan wallaahi ubad baad dhalaysaa ciqaabta eeg ubad baad dhalaysaa weliba hal iyo laba maahane soddon baa ilaahay ku siinayaa laakiin soddonkaasoo dhan cadow intuu ilaahay kaaga yeela ayay lug iyo laba kaa goynayaan adduunkay kugu silcinayaan marka sariirta aad fuushid sida dee hooyadaa miskiintaba sariir u fuushay iyadoo ooynaya xataa ay weyday wax carabkaa wax jidinka u qooya ay weyday yaa adiguna sariir baad fuulaysaa hooyadaa laakiin waxay ku dhimatay kelimata tawxiid way dhimatay laakiin adiga eeg caasinimadii iyo dayacaddii hooyo aad dayacday dulmigii hooye aad ku samaysay ee aad wakhtigeedii iyo xoolaheedii iyo xaqeedii aad ka qaaday xaqeedii aad ka qaaday ayaa mar allaaliyo marka waktigii ugu dambeeyey adduunka aad ka tegaysay ayaa halkaa caaqnimadii waxaa halkaasi ku qabanaysaa cunahay ku qabanaysaa si walbaa haddii laysugu dayo si walbaa laysugu dayo in aad shahaadada qabatid si walbaa culimmadu ugu dhawaaqaan laa ilaaha ila allahu dheh adduunkaad ka tegaysaaye wallaahi halkaa ayaa waa lagu ceejinayaa caaqnimadii iyo xumaantii iyo khiyaanadii iyo dulmigii aad hooyo aabbo ku samaysay ayaa halkaa kuu istaagaysa kelimadda tawxiid kaa degi mayso arrintaa waxay dhacday waagii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay dhacday oo ay markii dee nin saxaabi ah oo laa ilaaha ila allahu dheh rasuulkan uu ka yara fogaa oo uu diiday inuu dhuhu rabaa laakiin ma dhihi kara markaasaa la yidhi warkan wuu dhimanaya rasuulka ha loo tago markiiba inta lasoo ordaa rasuulka loo yimid oo la yidhi hebel baa dhimanaya rasuul allow shahaadadiina wuu diidan yahay inuu qabto markiiba wuu gartay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ninkan cudurka haya waxa shahaadada uu u diidan yahay wuu gartay wuxuu yidhi hooyo ma leeyahay haabaa la yidhi aabbihi wuu dhinto hooyuu leeyahay iigu yeeruu yidhi halla ii keeno eeg tabiibka daawada meeluu ka keenaya markiiba islaantii baa lala soo cararaya waxaa la yidhi wiilkaaga suu kugu ahaa dee caaqnimadiisii iyo dulmigiisii iyo xumidiisii bay sheegtay markaasaa wuxuu yidhi rasuulku sal slm iisoo gura xaabo iisoo gura qoryaha la ii keeno maxaa dhacay rasuul allow waa gubayaa buu yidhi wiilkaaga ma mudneen inuu sidaa ku yeelo inuu sidaa kuu dulmo inuu maaragtaaye dee xaqaagii qaato oo xaqaagii intuu ilaahay ku siiyey waajibka kaga dhigay korkiisa inuu intuu kaa qaado uu siiyo asxaab marnaba ma mudnin ninkan faa'iido adduunya mid aakhira ma leh aakhira waa lagu gubayaaye laakiin adduunkana waa in abaalkiisa la marya iisoo guraxaabo markaase waxay tii rasuul allow waa hooyo eeg haddana adoo intaasoo sana dayacayay ayay haddana kaa daba ooynaysaa waatan maalin walbaba haddee markaad ka carirtid ku daba socot qabata markaad halkaa iyo daacish iyo aad aadid suuriya waata kaa daba ordaysa halkaa iyo markaad aadid haddana dhinaca kale waata kaa daba ordaysa magaalaba magaala waatan harsan la waatan hooyo harsan la iyadoo waa yeel ah aabba iyaduu ku diraa oroduu leeyahay maaragtaaye soo raadi tii meela aada aniguma aqaani taa waa diiriye hooyo kuma dayarinays way ku daba ordeen markiiba waata dhahaysaa alla rasuul allow si kale oo uu ku badbaadayo ma jirtaa wuxuu leeyahay haa waa maxay cafi buu yidhi cafigaaga ayuu ku badbaadayaa xaaladaas waa xaalad hooyo qalbigii markiiba waxay ka tiri rasuul allow waan cafiyey xaqii uu is iga qaatay rasuul allow waan u cafiyey waxba uma haysta duuniya aakhiro wuxuu yidhi haddii cafiskaagu dhab yahay haddaa lasoo ogaanayaa markaasaa laleeyahay soo eega intuusan qofkii bixinba dad baa imanaya kale wafdi rasuul kale markaasaa laleeyahay rasuul allow khayr bishaaro kelimatu tawxiid ilaahay baa u furay kelimatu tawxiid ayuu ku dhintay ninkii maxaa hor taagnaa waxaa hor taagnaa waa xaq waa dulmigii uu ku sameeyey hooyadii war imisaan hooyo dulunnay imisaan dulunnay halkan inay fadhidaa laga yaabaa gabar hooyadeed duluntay oo maaragtaaye intaasoo cisho aanay la hadlin in hooyo guri ku nooshahay gabadhii oon guursani guri ku nooshahaa laga yaabaa waxaa laga yaabaa gabar hooyadeed ku afcelinayso carab dheero caraweelea inay nugu jirtaa laga yaabaa war xaaladda haddaad ku dhimatid ka war wallaahi wallaahi inaadan kelimatu tawxiid ku dhimanaynin eeg wuxuu leeyahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa hoogoo khasaaray adduun iyo aakhira dulloobay qof hooyadii aabbihii waayeelnimo ku soo gaaray oo aan janno gelin war adeega waalidka inaad janno inaad ku gashaa lagaa rabaa waalidka waa jannadaada waa naartaada cabdullaahi eh, ibni camar ibn alcaas ayaa haddana dhahaya radia allaahu canhu waardaah xadiidkuna waa muttafaqu calayh waa bukhaari iyo muslim ayaa wuxuu leeyahay nin baa rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam nin baa u yimid markaasaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah ubaayicuka cala alhijrati wاljihaad abtagi اlأjra min allah rasuul allow waxaan rabaa maanta meel fog baan kaaga imide malaha madiine iyo dhinac eh, yeman iyo dhinac buu ka yimid dhul dheerna wuu soo maray markaasuu yidhi waxaan rabaa inaan kugula mubaayacoodo oo aan maanta ballankaaga qaado oo aad ii oggolaatid in aan soo hijroodo u soo hijroodo magaalada madiina yaa inaan u soo hijroodo ilaahay dartii u soo hijroodo oo aan weliba ballan kula galo intaan noolahayna inaan kula jihaado inaan jihaad naftayda xoolahayga maalkayga ruuxdayda oo dhan inaan jihaadkaa ku dhammeeyo taasoo weliba magac raadis iyo xoolo raadis aanan iga ahayn oo ilaahay dartii abtagi اlأjra min allah waxaan kaa rabo male ogolaanshahaasaan kaa rabaa muxuu ku yidhi markiiba salى اllahu عalayhi wasalam daawada uu yaqaanaa ku salli xabiibkaaga طabiib ayuu ahaa dhakhtar buu ahaa rasuulka sal اله alيه wasalam markaasaa wuxuu yidhi eh, hal hal min waalidayka axadun xay labadaada waalid midkood ma nool yahay markaasuu yidhi qaala nacam bal kilaahumaa hal iska dhaafe labaduba waa nool yihiin waxbaa u baxay marka rasuulku sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi fatabtagi اljra min allah ilaahayna ajar miyaad uga rabtaa jihaadka iyo mubaayacada iyo hijrada wuxuu yidhi haa wuxuu yidhi farjic ilayhimaa farjic fa axsin suxbatahumaa ya salaam inaad hooyo ka soo tegtid iyo aabbo ra'sumaalkoodii baa tahay waxa keliya ee ay hanteen ayaa tahay waxaa tahay waxay xooggoodii xoolahoodii ku lumiyeen ayaa tahay iyo wakhtigoodii cad ah wey ayay saaran yihiin adigaa u ciidan ah khaadim u ah suu qaadaya rasuulka rasuulka ma isagaa doonaya xaq dulmi inuu sameeyo ma wuxuu yidhi u laabo u iyo aabbahaa u fa axsin suxbatahumaa la jirkooda wanaaji u adeeg u adeeg u khidmee u qabee xaajada gee ilaa ay ka dhintaan hadday haddii maaragta ay kaa horeeyaan mar kalena wuxuu leeyahay fa fiihimaa fajaahid ku jihaad iyaga hooyo oo ad qaylideeda qofka markuu waayel noqdo waa iska canaan badan yahay uu iska dee waxa way caqligiiba nooc kala noqonaya oo dhinmaya wax walba hooy inay ku cayso adoo wax walba u samaynaya inay ku caysaa laga yaabaa inay ku garaacdaa laga yaabaa inay kugu qanci weydo inay maanta dhan inkaarun kuu hayso waxaa waxba ha ka soo qaadin u adeeg hooye yaabo iyadaba way ku dulqaadin jirtay adoo ooyayay ku dulqaadin jirtay bal hooyo kugu xaari mayse adiga waad ku xaari jirtay waad ku mategi jirta oad ku kaadin jirtay hooyo hurdadaad u diidday hooyo u dulqaada maanta u dulqaado weliba eeg wakhtiga iyada ay kuu dulqaadanaysay ma aha wakhti ay leedahay kollay kan wuu dhimanayaa u ixsaanfal bal waxay doonaysay inaad weynaatid oo aad adduunka wax ka qabsatid mustaqbali fiyujire hooyo kugu dulqaadanaysay laakiin maanta waxaad u dulqaadan la'dahay hooyii aabbo waayeeloo qabriga qarka u saaran yaa intaa yare cimrigoodii maaragtaay ka dhiman ayaad u dulqaadan la'dahay war maxaa dulqaadkii iyo xilmigii sabirkii naga qaaday fa fiihimaa fajaahid ku jihaad iyaga aljannatu taxta aqdaami اlummahaat hooyo janno ayaan ku geynin wallaahi inaanay cibaado kale ku geynaynin hadalkaa iga qora anaana maalinka qiyaame la iisoo istaajinaaya ah janno aanay hooyo iyo aabbo ku geynin wallaahi inaan camal kale iyo kale ku geynaynin maxaa wacay cibaadada alleh xaqa koowaad iyo ma kala haraan xaqan cabdullaahi ibni cumar ama ibni cabbaas midkood ridwaanullaahi calayhim ayaa dhahaya saddex iyo saddex saddex kama hadho saddex ma kala haraan wa aiicu llaha wa aiicu rasuul an ishkur lii waliwaalidayk wa aqiimu salaata wa aatu zakaa ma kala haraan saddexdaa haddaad kala reebtid ilaahay iyo waalidka an ishkur lii ilaahay inaad ku shukrisid nimcada abuurka nimcada islaamka nimcada nolosha caafimaadka yaa inaad ku shukrisid shukrigii ilaahay iyo shukriga waalidka yaa haddaad kala reebtid waxaad kala reebtay aطeecidda ilaahay iyo ta rasuulka waxaad kala reebtay salaada iyo soon iyo iyo zakada ayaad kala reebtay ma kala haraan eeg ilaahay baan idinku dhaariye abu hurayre oo aynu maanta soo qaadanayn axaadiistan imaa waa bukhaari iyo muslim imaa waa muslim imaa waa bukhaari eeg abu hurayra abu hurayre waxaan uu soo werinayo miyuu ku dhaqmay ilaahay baan ku dhaariye ma ku dhaqmay abaa hurayra mise wuxuu dhahayey un rasuulku wuxuu yidhi sidan iyo sidan rasuulku wuxuu yidhi maya saxaabadu sidaa ma ahayn annagoo kale ma ahayn lima taquuluuna maa laa tafcaluun ma ahayn abaa hureero hooyadii waayeel ayay ahayd miskiin ah codkeediibaa gaabtay xooggeedii oo dhan abaa hureera qaatay maalin bay u yeedhay abaa hureero cod daciifa ah dee abaa hureer hooyo codkeeda waa taqaanaa wuu jaraynaya ninkana waa nin xoog weyn codkaan aa codkeedii gabadhii xayiga ahayd sow maaha isagaa qaatay markiiba labayka yaa ummi hooyo waa sida la rabo wuxuu isugu daray eeg hooyo way jiibtaa ma soo kici karta markaasaa waxay tihi abaa hureerow hee hooyo kow <clears throat> orod uu ordo iyo inuu u soo adeego wixii ay rabtay uu u sameeyo laakiin saddexdaa ayuu u sameeyey ma wax dembiya ku jiro meeshaa waa maya laakiin markuu ka soo noqonaya xaaladda eeg wuxuu soo laabtay isagoo ooynaaya oo weliba istikfaarsanaya markiiba intuu lacag la boodiyu suuqa sadaqa ula aaday inuu soo sadaqeeyo wuxuu isku daray oohin iyo istikfaar iyo sadaqo inuu bixiyo wuxuu leeyahay allah alla maanta hooyo miyaan sidaa yeele alla maanta caasi noqday allah war aba hureere macaasiba aba hureere ma waa ah? eeg hee hooyo iyo orod iyo u adeegidiisa sida laynaga doonayo maaha waa maxay waxa uu sameeyey aba hureere laakiin waxaa waaya qofka markuu iimaankiisu aad uu u buuxo ya oo baarinimadiisu dee aan caadi ahayn waxa waaye waxyaabo annaga caadi nala ah ayaa isaga dembi la ah wuxuu is yidhi alla maanta miskiintii yarayd yaa hooyo miyaan yaa maanta ka argagixiyey oo codkeedii miyaan codkaygii ka saromariyey hee hooyo isagana muxuu ula jeeday dee hooyo wax ma maqlaysa in ay maqasho maxaa wacay culimmadu waxay yidhaahaan waxaa caasinimada ka mid ah hooyoo jikada ku jirto aanan ku arkayninoo laab ku jirto markay kuu yeerto inaadun dhahdeed inaadan hooyo dhihin ya laakiin waad maqashay markiiba wixii eh, waxay ku tiri eh, laban wixii aada haysay markiiba baariyad baa tahay xaggaagee waad dhigtay laakiin hooyo maadan dhihin waad socotaa iyadaad u socotaa hooyo miyay ku arkaysaa hooyo inaadan maqlinay umalaysaa markaas haddana ku dhahaysaa ladaney waa sii socotaa war jaamac waa sii socotaa saddex jeer hooyo inay qaylisa yaa sababay caasi baa tay ku leeyihin culimmadu waa inaad isugu dartaa hooyo oo ay ogaataa inaad maqashay markiiba si ayn mar labaad kugu yeerin aad u ordaa oo aad u degdegtaa hooyo wixii ay rabtayna aad u qabataa ya salaam sidaas waa sida laynaga rabo idaylkeen aba hureyre siduu ku galay jannadu waa sidaa maanta ninka ugu axaadiista badan waay saddex sano keliyuu rasuulka la noolaa fadligaa maxaa u yeelay inuu noqdo isagoo saddex sano la nool rasuulka ka ugu axaadiista badan adduunka ilaa qiyaami saaca in laga sheekaynaya baari kuwa saxaabada ugu baarisan buu ahaa walaalayaal maanta ha beeranin beer sun ah ha beeranin maanta waad yar tahay cardun baa tahay adduunkaad u soo kacaysaa mustaqbal wanaagsan baad rabtaa mustaqbalkaaga wax hagaajin karaa waa hooyadaa iyo waalidkaa oo aad u naxariisatid waalidka oo aadan ka dhaqaaqin waalidka oo aad maaragtaayay wanaajisid xaqoodii aad siisid gurigaagii oo aad ku asturnaatid wax walboo ay u baahdaan samcan wa taacan amarkooda iyo nawaahidooda samcan wa taacan taa weeyaan tan mustaqbalkaaga dhisi karaysa haddii aad diidid soo maaha maanta sidaad ula dhaqantid unbaa berri ilmaha ugu kuula dhaqmayaan biruu aabbaa'akum tabarukum abnaa'ukum ilmihiinna aabbayaalkiin waalidiintiina u ixsaanfala idinkana ilmihiina idiin ixsaanfalaaye wahal jazaau lixsaani ila alixsaan wanaagga maanta aad samaysid abaalkiisu waa wanaag laakiin haddaad beer xun beeratid caasinimo iyo karaahiye nacayb beeratid iyo macsi ilaahay wajazaau sayiatu miluhaa nin baa maalin sheekh maxamed xasan la yihahdo sheekayga sheekh masri allah u naxariiste allah ilaahay dembigiisa ha dhaafa ha xifdiye ayaa maalin wuxuu yidhi suuq la yidhaahda magaalada qaahiro ku yaalo ramsiis ayuu tegey meeshii oo la buuqaaya mar allaale markuu tegey buuqii buu dhex galay mise oday waa yeel ah waa yeel ayaa bishimihii dhiigayaan madaxii kuusan yahay shaarkiisu jeexjeexan yahay markaasaa wuxuu yidhi war ninkaa maxaa ku dhacay wuu ooynayaa odaga waa oday wada caddaaday markaasaa la yidhi wiilkaa labaatan jirka ayaa garaacay kiiyo dee doobadhabayoo la celin la'ayo ho u soo baxbaxsanaay wuxuu yidhi maxaa loo xiri waayo loo garaaci waayo loo edbin waaye aabbahaa diiday baa la yidhi ma aabbaha haa oo waa maxay qisadu waa maxay maxaad u diiday wuxuu yidhi wiilka waa wiilkaygii dembiga isaga ma laha bishinta u ijeexay feerku igu dhuftay isaga dembigeeda ma laha ishaa uu iga riday isaga dembigeeda malaha laha ilkaha uu iga bixiyey isaga dembigeeda malaha laha dharkaa uu iga jeexjeexay dembigeeda isaga malaha laha dembiga isaga maahe waa aniga ayuu yidhi maanta wax walboo igu dhacaya odagaa dhahaya wax walboo igu dhacaya maanta anigaa hore u beertay waxaan yaraantaydii beertay ayaa maanta waa war ha goosanina beer ha goosanina xun beer sun ha goosanina cadaab iyo hoog iyo halaag iyo dulli ha goosanina shaqisadu maxay ahayd wuxuu yidhi anoo yar iyo aabbahayo dee waayeel ah reer baadiyaanu ahayn aabbaan reerka beertii aan uga shaqayn jiray dadku waa beeraley webiga niil hareerihiisay degaan beeri iyo xoolay tacbaan ayay dhaqdaan maalin baa soo raacay buu yidhi suuqan wax uga baahanay magaalada weyn anuu isoo kaxaystay aabbo waayeela garab ayaan u ahaa mar allaaliyo markaan magaalada nimid magaaladii baan ku indha daraandaray buu yidhi magaaladii daaraheedii baabuurteedii raaxadeedii biyaheedii qabowa macmacaankeedii nolosheedii fududayd markii aabbo alaabihii u iibsaday ayuu yidhi aabba inakeen waxaan idhi aabba ku raaci maayay iska bax aabba maxaa dhacay aabba aniga baadiyihii iyo cidladii iyo beerihii gaajadii oonkii kulaylkii dhibkii aabbo ku laaban maayo waa la iskhilaafay aabbihii inuu wiilka xoog ku wada ayuu damcay ninkan waa iska caasiye markaasaan aabbahay u baaciyey markaasaan dharbaaxa hoo biriiska babaa waa ku dhuftay buu yidhi aabba dee waayelu ahaaye markaasuu gebgebgebgeb markaasuu damcay inuu isoo aado haddana dhinacii kale hoo biriiska babaa aabba markaasaa ishii faruurtii waa israfine dharkii baan ka jexjeexay buu yidhi markii iga quustoo iska baxay aabba waan tegey waan kore aabbuu iska dhintay miskiinka laakiin waa ka waaweynaadeen cunug baan dhalay cunugiyaa maanta halkan wallaahi halkan ayay ahayd meeshan aabbahay ku garaacay waa kana maanta isagay baa la garaacaya kaa kalena maxaa u yaallaa dee isagana gabadhiisii wiilkiisaa garaacaya eeg waa silsilad socoto weeyaan ha tacbanina ha tacbanina adduunkan waad aragteen adduunkan waa laba beri waa laga tegayaa wanaag tacbada walaalayaal waxaan ku soo khatimaya waktigii baa dhammaadeye mid kale mid kale nin baa naag qabay naagtii gabadhii uu qabay raalliga hada mustalaxaadka qaar reer koonfura ahay marka mustalaxaadka qaar waxaa laga yaabaa hadallada qaar idinka inaad si ceeba ah u aragtaan nin baa adigu labaa isqabtay <laughs> gabar buu qabay ma gabar gabar see loo qaba gabar waa gabadhaa dhashay ya idinku gabdhahaad gursataan okay eh, waxa weeyaa adigu laba isqabtay ilaahay amarkii wiilka aabbihii waa waayeel waayeel buu ahaa meelu aada ma laha waa wiilkiisii markaasaa wuxuu yihi aabba meelaan aada ma laha gurigii baa la keenay guriga marka la keenay gabadhii uu qabay ninkan waa gabar soo maaha gabadhii uu qabay ayaa waxay tiri odagan waayeelkay dhareeraaya naga fogee niyaho niyo odagaan naga fogee aan kaa raaxaysanne naga fogee ka dhex fogee ilmahan odagan fogee tu inkaar qabtay ahayd isagana waa inkaar qabo kale markaasuu odagii u sheegay wuxuu yihi aabba halkaan ma joogi kartid ina keeno aabbihii wuu diiday wuxuu yihi war gurigaaga haddaana joogin xaggeen tagaa ma guri kalead igeenaysaa ma meel cidaad igeeni kaa tegi maayo wuxuu yihi aabba maaha ina keeno maya wiilka wuxuu damcay aabbaha inuu xoog ku saaro aabbihii waa seere adkeeyey marka soo bax ma soo baxay soo bax wixii baa laisqabsaday marka dambe buu xoog ku soo saaray aabbihii aabbihii wuu diiday aabbihii waa kan eeg lugta intay u baxday aabbihii in la jiidaa la rabaa dhulkuu ku dhacay dhulka markuu ku dhacay lugtii buu qabtay aabba odagii inuu jiido wiilka odagii markaasaa derbiyadu qaqabsanaya aabba ay bixinin aabbo aabbo wiilkii maya uu leeyahay mar allaale iridda marka uu joogo ayuu intuu albaabadii qabsaday aabbihii marka hore wuu qaylinayay hadda wuxuu ku daray qayladii oohin inuu ooyo wiilkuu yaabay wuxuu yidhi odayga ma ooyin jirin maxaa dhacay wuxuu yidhi warniya waa sidee maxaad la ooyeysaa wuxuu yidhi wallaahi wallaahi wallaahi wiilkaygiiow aabbahay iriddan halkan aan joogo ma aanan dhaafinin eh hay dhaafinin iridda iridan hay dhaafinin aabbahay ma aanan dhaafinin ilaan aabbihiisu hore u soo jiiday ninkan odaguu soo jiiday wuxuu yidhi aabbahay qolka markaan ka soo bixiya halkaanaan ku ekeeyey wuxuu yidhi waa inaan baaca ku dheeraysiiyaa aabbaha marka marka guriga inuu sii joogo ma rabo ilaa uu daaraddii bannaanka u bixiyey waa silsilad waxaan socoto ilaahay waxaan ka baryayaa wakhtigiiba dhammaaday raalli ahaadee ilaahay waxaan ka baryayaa inta ubad iyo waalid kala maqan ilaahay inuu isu soo celiyo inta caasigae waalidkood dayacday inuu ilaahay soo celiyo inuu ilaahay caasinimada baarinimo ugu bedelo inta orobu ku raaxaysanaysaa inuu tuso inuu tuso xaqa ay ku leeyihiin waalidiintood caawa inay la soo hadlaan waalidiintood telefoonka inay qaadaan maanta adduunka inaad u imaadid xataa maaha telefoon waa ka dahabshiil iyo maaragtay xawaalidihii furan yihiin inay waalidkii xaqiisii ay dib u celiyaan ilaahay ha ka yeela ilaahay ha isu soo celiyo ubadkiiyo waalidiintood ilaahay ubadkiiyo waalidiintood ha isu soo celiyo ilaahay waxaan ka barya gabar walba oo aanan guursan guur xalaala inuu u sahlo inta guur guur xalaala inuu u sahlo cinta isqabta ee aan ubad dhalin ilaahay waxaan ka bariyey ubad xalaala inuu siiyo ubad saalixiina inuu siiyo raas sal ballaaran inuu ilaahay ka yeelo inta hooye culayssaana culayska allah ka qaado inta xanuunsan allaha caafiyo bukaan socodii bukaan jiifba inta laga xiran yahay ilaahay ha u soo daayo inta laga maqan yahay allah ha u soo ururiyo muraadkeena khaaskii keen caamka allaha saalo inta waxbarashadu ku adag tahay qur'aanku ku adag yahay ilaahay ha u furo ilaahay qur-aanka haynoo furo ilaahay haynoo furo xifdigiisa haynoo fududeeyo ku dhaqankiisa haynoo fududeeyo cilmi naaficaanu ilaahay weydiisanay adduunka waynu ka tegi goordhow ayaynu ka tegaynaaye ilaahay nagama saara ilaa isagoo raalli nagah maahane haddaynu aakhiro tagno laga soo laaban maayee jannatulfirdows maca arasuul sala allahu calayhi wasalam ilaahay maciisa hayna yeelo astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu